adiyati almuslimiina dadka muslimiinta la dhibidooda dadka muslimiinta in la dhibo ama qowl lagu dhibo ama ficil lagu dhibo la caayo la la dilo la dhaawaco la duro la yaso aayaad weye oo ka digayda muslim in la dhibo haadihi middaanu aayaatun waa aayado aayadahaasoo tuxadiru ka digayaan min adiyati lmuslimiina dadka muslimiinta in la dhibo wa taxudu waa aayado ku boorinayaan dadka calaa islaaxi daati baynihim dhexdooda arrinta ah in la islaaxiyo waxa dadka ka dhaxeeya dadka in la islaaxiyo quluubtooda la wanaajiyo ay qalbi furnaan iyo wanaag iyo jacayl ku wada joogaan wa taqutu waa aayada boorinaya calaa islaaxi daati baynihim dhexdooda arrintaa ah in la islaaxiyo kamaa xadda nebiyu sidii nabigu u boorriyey sala allahu calayh wasalam calaa sacyi in laga shaqeeyo fii xaajaatin dadka muslimiinta danahooda kamaa xadda nebiyu sidii nabigu u boorriyey sala allahu calayh wasalam calaa sacyi in laga shaqeeyo fii xaajaatin dadka muslimiinta baahiyaalkooda wa tafriiji kurubaatihim iyo murugooyinkooda in la faydo dadka muslimiinta murugooyinkooda in la faydo iyo wa satri akhdaa'ihim dadka muslimiinta gafafkooda gafafkooda iyo ceebahooda in la asturo iyo wa satri akhdaa'in dadka muslimiinta gafafkooda in la asturo faqaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam almuslimu qofka muslimkaa aqulmuslimin qofka kaloo muslimkaa waa walaalkiis hadduu walaalkiis yahay marka laa yadlimu ma dulmiyo qof muslima qof muslim ah ma dulmiyo ma dilo ma dhaco ma dhaawaco ma caayo ma aflagaadeeyo mana yaso waa walaalkiis almuslimu qofka muslimkaa w aqulmuslimi waa qofka kaloo muslimkaa walaalkiis laa yadlimu ma dulmiyo walaa yuslimu cadowna uma dhiibo qof muslin ah qof kaloo muslin ah cadow uma gacangeliyo ee waa ka difaacaa hadduu u gacangeliyo waxay ku tusaa islaamnimadiisu inaysan sax ahayn waman qofkii ama muslimnimadiisa ay naaqis tahay waman qofkii kaana ku sugnaada fii xaajati aqii walaalkiis kaalmadiisa qofku intuu ka shaqaynaa qof muslima intuu u kaalmaynaa kaana lahu alla ahana fii xaajati dantiisa intuu qofku ka shaqaynaa qof muslima dantiis iyo baahidiis ilaahay baa ka shaqeeya oo ilaalinaya baahidiisa waman qofkii kaana ku sugnaada fii xaajati aqii walaalkiis baahidiisa oo qof muslima walaalkiisa baahidiisa ka shaqaynaa kaana allahu alla wuxuu ahaada fii xaajati baahidiisa mid ka shaqaynaa waman faraja qofkii ka fayda can muslimin qof muslim ah kurbatan kurba haysata qofka ka fayda faraja allahu alla ka fayda canhu xaggiisa bihaa faydidaas uu kurbada ka fayday sababteed kurbatan kurba alla ka faydaa kurbadaasoo min kurbaati min kurbaati alqiyaama maalinta qiyaamaha kurbooyinkeeda ka mid ah hal kurba qofkii ka fayda kurbaa haysata kurbadaasu wax badanay noqon karta oo kala duwan midday rabtaba ha ahaato haddaad kurbadaas ka faydo ilaahay qurbooyinka weyn oo qiyaamaha mid ka miduu kaa faydaa waman satara qofka astura musliman qof muslim ah qof muslima ceebtiisuu ogaaday waa qariyey ceebtaanna qof kale dulmi kuma aha ceebta haddii qof kaleeto dulmi ay ku tahay dee qarin sax maaha laakiin qofkan haddii ceeb uu asaga sameeyey ay tahay qof kaloo muslimnan xadgudub kuma aha oo qof muslima ah oo kale dhibaato u geysamee waa wax asaga ku kooban waa in la qariyo qofka qariyana ilaahay baa astura waman satara qofka qariya musliman qof muslim ah satarahu llaahu allah asturo qariya yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha ceebtiisaa la qariya akrajahu xadiiskaas albuhaariyo soo saaray raqamka wa muslimna waa soo saaray laba kun shan boqol iyo siddeetan raqamka ah walaqad kaanad waxay ahayd al aayaatu aayaduu tanzilu mid ku soo degay fii makata maka qabla an yuhaajira nebiyu nabiga intuusan u hijroon sala allahu calayh wasalam ila almadiinati magaalada madiina madiinati tashriic oo ahayd magaaladii axkaamta lagu jideeyey waladabi magaaladii lagu jideeyey aadaabta walkhuluqi dhaqanka wanaagsan magaaladii lagu jideeyey asagoo maka jooga nabiga sala allahu calayh wasalam oo aan weli madiine u hijroon madiinana waa magaaladii lagu jideeyey axkaamta inteeda badan aadaabta akhlaaqda inta badanba meesha lagu jideeyey ayadoon weli la gaarin oo u makal joogo ayay nabiga ku soo degayeen aayado fara badan oo ku boorrinaya dhaqanka wanaagsan siday ugu boorrinayaan hanuunka iyo nuurka walaqad kaanat waxay ahaayeen al aayaatu aayaduu tanzilu mid ku soo degaya fii makata maka dhexdeeda qabla an yuhaajira nebiyu nabigu intuusan u hijroon sala allahu calayh wasalam ila almadiinati magaalada madiina madiinati tashriic magaalada madiinoo ahayd magaaladii axkaamta dejinteeda waladabi edabta dejinteeda iyo walkhuluqi dhaqanka wanaagsan walxaal ayay soo degayeen hiya aayaduhu taxusu ay ku boorinaydo nabiga iyo dadka muslimiintaa cala alkhuluqi dhaqanka alxasani wanaagsan kamaa taxusu siday ugu boorinay aayadahaasu calaa qayrihi dhaqanka wanaagsan qayrkiis oo min alhudaa hanuun ah wa nuuri iftiin ah wa tubayinu aayadahaasu xaalay caddaynayso cidama sha'nihi dhaqan wanaagga arrinkiisa weynanka uu ku weyn yahay fii diinina diinka dhaqan wanaagga hanuunka iyo nuurka waxay kaloo caddaynayeen dhaqanka wanaagsan diinteenna islaamka siduu ugu weyn yahay iyo meesha uu ka joogo wa tubayinu xaalay aayaduhu caddaynayaan cidama shaanihi dhaqan wanaagga arrinkiisa weynanka uu weyn yahay fii diinina diinka yaga dhexdiisa uu ku weyn yahay wa taxuddu xaal ay boorinayaan aayadaha qur-aan calaa tabayuni mansilatihi dhaqan wanaagga darajadiisa in la oqoonsado oo qof walbaaba uu cadaysto barto dhaqan wanaagga islaamka wa taxuddu xaalay boorrinayso aayadaha qur-aan calaa tabayuni mansilatihi dhaqan wanaagga darajadiisa darajadaas in la caddaystoo la garto minadiini diinta xaggeedana laga caddaystoo laga barto xataa laa yakfuna si aysan u halmaamin xataa laa yakfula si aysan u halmaamin canhu dhaqan wanaagga almuslimuuna dadka muslimiintaa oo fa yuxramu markaas laga hoojiyo diiba alcayshu nolosha wanaaggeeda wa xusna alcishrati dhaqanka wanaaggiisa haddii dadka muslimiintaa ah ay diinkooda ka jaahil noqdaan oo dhaqan wanaagga aysan baran waxay noqon doonaan kuwo ilaahay ka hoojiyey nolosha wanaagsan oo ku noolaada nolol dhiban oo qofka qofka kaleeto xaasid ku yahay qofo qofka kaleeto uu goynayo qofo qofka kale xarigiisa jarayo qofo qofka kale aflagaadaynayo qaarna ay dilayaan qaarna dhacayaan qof walbaaba meeshay uga soo dagatana uu ka khiyaanayo nolol iyada dhammu cidhiiri ah oo qofka naftiisa maalkiisa sharaftiisa duullaan lagu yahay qofkay u dagataa dilayo kay u soo dagataa dhaawacayo kay u dagataana xoolihiisa khiyaanayo xadayo kay u dagataana dhacayo kay u dagataana sharaftiisa uu wax ka sheegayo nolol noocaas ay ku noolaanayaan oo ah midda ay maanta ku nool yihiin muslimiintu kadib markay halmaameen dhaqankii wanaagsanaa ee nebi moxamed sala allahu calayh wasalam iyo diinka islaamka dhaqanka uu sheegayo dhammaan xataa laa yakfula si aysan u halmaamin waa in la baro dadka dhaqan wanaagga canhu dhaqan wanaagga almuslimuuna muslimiintu si aysan u halmaamin oo maxaa imaana ah hadday halmaamaan oo fa yuxramu markaas laga hoojiyo muslimiinta diib alcayshi nolosha wanaaggeeda wa xusna alcishrati dhaqanka wanaaggiisa wa huwa dhaqan wanaaggu awalu shayin waa shaygii ugu horreeyey oo samicahu uu maqlay cabdulaahi bnu salaam radia allaahu canhu min rasuulilaahi uu ka maqlay sala allahu calayhi wasalam qabla an yuslima intuusan islaamin cabdulaahi bnu salaam oo ahaa markii hore intuusan islaamin caalim yahuud ah oo yahuudda wax weeyaan ka mid ah kitaabkii towraadahana aad u yaqaan ayaa maqlay nabiga yimid sala allahu wasallam magaalada madiina markaasuu soo aaday si uu iskaga fiiriyo ilaa kutubtii hore ee tawraad iyo injiil ee yahuudda iyo kirishtaanku hayeen waxaa ku qornaa nabiga la soo diri doono iyo tilmaamihiisa marka si uu iskaga hubsaduu soo aado fiiriyey uu arkay intuusan islaamin nabiga sal اllahu calayh wasalam wax uu ka maqlo waxaa ugu horreeyey asagoo dadka nabigu ku boorrinaa dhaqan wanaag kaasa ugu horreeyey uu soo istaagayba dadkan dhaqan wanaaguu ku boorrinayay magaalada madiine uu soo galayna dhaqan wanaaguu ku boorriyey wa huwa dhaqan wanaagu awalu shayin waa shaygii ugu horreeyey shaygaasoo samicahu uu maqlay cabdulaahi ibnu salaam radia allahu canhu min rasuulilaahi rasuulka ilaahi uu ka maqlay sala allahu calayh wasalam qabla an yuslima intuusan islaaminba maca maa shay la jirkiisa ayuu maqlay kaana nabigu uu ahaa yaxuuduhum mid ku ilaalina bihi maaga rasuulullaahi rasuulka alleh sala allahu calayh wasalam oo min adacwati dadka inuu ugu yeedho ah ila tawxiidda in ilaahay cibaadada loo kali yeelo daa'iman si joogtaa ah wa abaddan weligiis ayadoo uu nabiga sala allahu calayh wasalam dadka muslimiintaa uu mar walba ku ilaalinaa oo uu ku xifdinaa oo kula dadaala tawxiidka haddana ma halmaamayn dhaqan wanaaggana inuu u sheego kale maca maa shay la jirkiis ayuu maqlay kaana nabigu uu ahaa yaxudu mid ku ilaalinaa bihi maaga rasuululahi rasuulka alleh sala allahu calayh oo min adacwati dadka in loogu yeero ah ila tawxiidi in ilaahay loo barax tiro oo loo kali yeelo cibaadada daa'iman si joogtaa ah, wa abaddan weligiis fa can cabdillaahi bni mascuud waxaa laga wariyey an cabdlaahi bni laam facan cabdilaahi bni salaam waxaa laga wariyey qaala cabdulahi bni salaam wuxuu yidhi lamaa qadima rasuulullah rasuulkii alle markuu soo galay sala allahu calayh wasalam almadiinata magaalada madiina injafalanaasu dadkiiyaa aadeen ilayhi rasuulka injafalanaasu dadkiiya aadeen ay dahabuu wamadow way tageen dadkiiyo nabigay aadeen waqiila waxaana la yidhi qadima rasuululaahi rasuulka allah soo galay sal اlahu alيه waslam almadiinata ilaa waa la sugaayey wuxuu ka imaanayey maka uu ka soo hijroonaayey reer madiine aaday u sugayeen bil dhalata si ka badanay u sugayeen markaasu uu soo galay marka dadkiiyaa hal marqayliyey oo layidhi waa soo galay rasuulkii waxay yidhahdeen dadkii qadima rasuululahi rasuulka allah soo galay sal اllahu calayh wasalam qadima rasuululahi rasuulka allah soo galay sal اllahu calayhi wasalam qadima rasuululahi rasuulka allah soo galay sala اllahu calayhi wasalam markaan hadalkaas maqlay faji'tu waan imid uu yidhi fi naasi dadkii dhexdooda anuna dadkii yaacayo rasuulka soo dhowaynayey oo ka hortegayaan dhex galay waa ka mid noqday isagu markaas waa caalim diinta yahuudda caalim ku ah oo aan weli islaamin laakiin waa sugayey in nabi alla soo dirayo diintii horuuna yiqiinoo ku ogaa markii dadkii aadeen ayaan dadkii soo raacay fajiitu waa imid fi naasi dadkii dhexdooda maxaan u imid liandura ilayhi si aan iskaga fiiriyo inuu yahay nabigii kutubtii hore ilaah ku sheegay iyo inuusan ahayna mid beenlow a yahay bal si aan iskaga hubsado aan soo dhaqaajeeyo oon dadkii soo raacay falamma stabatu markaan hubsaday ah, markaan hubsaday wejha rasuulillaah rasuulka ilaahi wejigiisa sala allahu calayh wasalam markaan yaqiinsadoon hubsaday caraftu waxaan gartay anna wejhahu wejigiisu laysa biwejhi kadaabin been badane wejigiisu inuusan ahayn ilaa qofkii asagoo nabi yahan yidha nabiyaan ahay qof ka been badan ma jiro adduunka qof isagoon alla soo dirin yidhi alla isoo diray qof ka been badan ma jiro marka mar alla markaan arkay oo aan wejigiisa ku dhiftay indhaha waa yaqiinsaday kanu inuusan been sheegin alla soo diray oo uu yahay rasuulkii xaqa ahaa shakina igama gelin wey iskuma ekaa karaan dadka ilaahay qofka u run badnaa nabigu waa dadka kii u run badnaa qofka asagoo nabi yahan idhaa nabiyan ahayna waa dadka ilahay kan ugu been badan ma dhici karto marka inay isku ekaadaan dadka qofka ugu run badan iyo qofka dadka ugu been badan ma isku ekaa karaan marka waa caraftu waa gartay anna weja wejigiisu laysa biweji kadaab kadaab wejigiis inuusan ahayn wa kaana wuxuu ahaa awalu shayin wixii ugu horreeyey oo takallama bihi nabigu uu ku hadlay magaalada madiine markuu soo galay dadkii soo dhowaynaya dhammaanay soo yaaceen gaal iyo muslimba la soo istaagay kelimaddii ugu horrayday oo uu ummadda kula hadlay waxay ahayd an qaala inuu yidhi yaa ayuhannaas afshu salaama wa acimu acaama wa salluu wannaasu niyaamun tadkhulu ljannata bisalaamin kaasa ugu horreeye wuxuu ku hadlo waa kelimaad waaweyn qofka danaynaya rilada ilaahay an qaala inuu yidhi aa ugu horreeyey yaa ayuhannaas dadood afshu salaami salaamta faafiya qof kasta oo kaa soo horbaxoo muslim ah salaam kaa taqaan kaliya ha salaami man carafta wa calaa man lam tacrif qofkaa taqaan iyo keedan oqoonba salaam dadka muslimiinta ah qofkii kaa soo horbaxa u ducee waxaa tidhaha assalaamu calaykum Ah, nabadgelyo korkaaga allaha yeelo ajarkaas ku guulayso kii ku salaamana ka ridi ta labaadna nabi wuxuu yidhi sal اllahu calayه wasalam wa acimu طacaam cuntada quudiya dadka quudiyo cunta bixiya dadka wax siiya dadka quudiya dadka wax tara tan saddexaad wasalluu habeenkii tukada walxaal annaasu dadku niyaamu ay hurdayaan habeenkii dadku markay quurinayaan markaa salaatuleylka tukada tadkhulu ljanna jannadaad geli doontaan bisalaamin maca salaamin iyadoon cadaab idin taaban ah, saddexdaan isku dara haddaad rabtaan iyadoon cadaab idin taaban inaad jannada alle gashaan saddexdaan isku dara salaamta qofkaad aragto salaam cunto bixiyo sadaqaadka la bax dadkoo hurdaya salaatuleylka tuko tadkhulu ljannata jannadaad gelaydaan bisalaamin min alaafaaq idinkoo aanfooyin iyo cadaab iyo ciqaab ka nabad galay amase bisalaamin maca salaam ayadoo ilaahay idin salaama malaa'igtu idin salaamay salaama waa labadaas macno rawaahu xadiidka atirmidiyaa wariyey raqamka laba kun afar boqol sideetan iyo shan wabnu maajana waa wariyey kun saddex boqol soddon iyo afar wasaxaahu lalbaaniyu shekhnaasina wuu saxiixiyey fiihimaa fi tirmidiyi wabni maaja labada waa ku saxiixiyey walamaa kaana markuu ahaaday mawduucu akhlaaq akhlaaqda baabkiisa mawduuca baabkaasaa loola jeedaa walamaa kaana markuu ahaaday mawduucu akhlaaqi akhlaaqda baabka uu ka hadlaa bi haadihi اlmansila derajadaas markuu ahaaday mawduucan iyo baabkan oo akhlaaqda ka hadlaa walamaa kaana markuu ahaaday mawduucu akhlaaqi akhlaaqda mawduuceeda bi haadihi اlmansilati derajadaas mid ka jooga diinka islaamka faqad kaana rasuulu rasuulku wuxuu ahaa salى اllahu calayhi wasalam yadcullaaha ilaahay mid ka barya an yuxaqiqa inuu u xaqiijiyo lahu nabiga alkhuluqa alxasan dhaqanka wanaagsan nabiga sala allahu calayh wasalam oo la og yahay dhaqan wanaagga meeshuu ka gaaray dhaqan wanaaggu waa runta dhaqan wanaaggu waa deeqsinimada dhaqan wanaaggu waa geesinimada dhaqan wanaaggu waa dulqaadka dhaqan wanaaggu waa sabarka dhaqan wanaaggu waa ixsaanka iyo samafalka dadka loo samafalo dhaqan wanaagga nabiga sal اlahu alay waslam derajada ugu sarrayda asagoo leh uu hadana ilaahay ka baryi jiray habeen walba oo uu dhihi jiray ilaahu dhaqankayga wanaaji uu dhihi jiray maxaa waa derajo weyn islaamka dhexdiisa dhaqan wanaagu laakiin annaga oo waxa waya dhaqan wanaaga nasiibkaan ku leenahay aad u yar yahay waxaa dhici karta ilaahayba inaanan ka baryin bal oon isla fiicnaano oon isnannagu waa iska dhaqan wanaagsannahayba annagoona ah kuwa addoommada ugu dhaqan liita inaanaan haddana ilaahay ka baryin oon qalbigeenu la xanuunsayn oo aanan ka murugsanayn dhaqankayaga iyo sida uu yahay taasna waxay ku tusaydaa dacfiga iimaanka nooga dhacay oo qofku intuu dareemayu isleeyahay dhaqankaagaa wax ka qaldan yihiin weli iimaanu haysta laakiin qofku marka iimaankiisu baaba'o ama uu gaaro wax aan shaqaynayno aad u liitaa wuxuu gaarayaa xataa inuusan cudurkiisa dareemin oo dhaqan wanaaggiis inta ka maqan iyo siduu uga daciifay midna uusan dareeminuu gaaraya walamaa kaana markuu ahaaday mawduucu akhlaaqi akhlaaqda mawduuca uu ka hadlaa bi haadihi lmansilati darajadaas faqad kaana rasuulu rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yadcu llaaha ilaahay mid ka barya an yuxaqiqa inuu u xaqiijiyo lahu nabiga alkhuluqa alxasana dhaqanka wanaagsan farawaa axmedaa ku wariyey juska lixaad lixdan iyo sideed bogga ah bisanadin saxiixin sanad saxiixa can caaisha qaalat caaisha waxay tidhi kaana rasuuluullah rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yaquulu mid yidhaahda allaahumma yaa allah allow axsanta waad wanaajiday khalqii abuuristayda adaa i qurxiyey sidaan ii abuuray fa axsin alla wanaaji khuluqii dhaqankayga ilaahu dhaqankayga wanaaji adaa quruxdayda iyo abuuristeeda iyo qaabkaad ii abuurtay ilaahayow dhaqankaygana wanaaji saasuu dhihi jiri allaahuma yaa allah allo axsanta waad wanaajiday khalqii abuuristayda fa axsin alla wanaaji khuluqii dhaqankayga wa kaana nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam idaa qaama marku uu istaago ilaa salaati sa'ala rabbahu rabbigiisuu weydiisan jiray fii ducaa'i listiftaax ducada istiftaaxa ducada istiftaax waa salaada marka la xirto allah bar la yidhaha ducada lagu bilowdo intaan faatixa la gaarin waa ducadaasaa la yidhaha ducaa ulistiftaax wa sa'ala rabbahu rabbigiis nabigu wuxuu weydiisan jiray fii ducaa alistiftaax ducada salaada lagu furfurto wuxuu rabbi ku weydiisan jiray an yahdiyahu inuu nabiga ku hanuuniyo ilaa axsani alakhlaaq akhlaaqda midda ugu wanaagsan oo uu ka leexiyo wa an yasrifa iyo inuu salaada markuu furfuranaa ducooyinka faraha badan ee salaada lagu bilowdo waxaa ka mid ah duca dheer oo nabiga ilaah uu ku weydiisto inuu akhlaaqda wanaagsan ku hanuuniyo akhlaaqda xunna ka leexiyo ilaahayna waa ka aqbalay akhlaaq mid ugu uu ku hanuuniyey middii lidatay dhammaanna ilaah waa ka leexiyey nabiga sala allahu calah wasalam wa kaana nabiga wuxuu ahaa sal اllahu calayhi wasalam idaa qaama marka uu istaago ilaa salaatii salaada sa'ala mid weydiista rabbaw rabbigiis fii ducaai listiftaax ducada salaada lagu furfurto dhexdeeda wuxuu ku weydiisan jiray rabbigiis an yahdiyahu nabiga inuu hanuuniyo rabbigiis ilaa axsani alakhlaaqi akhlaaqda midda ugu wanaagsan inuu ku hanuuniyo iyo wa an yasrifa inuu ka leexiyo canhu nabiga in rabbi ka leexiyo sayi'aha akhlaaqda middeeda xun faqad rawa muslim imaam muslimaa saxiixiisa ku wariyey an caliy bni abi aalib uu ka wariyey radia allaahu canhu can rasuulillaah rasuulka alluu ka wariyey sala allahu calayh wasalam cali bni abi aalib rasuulka alluu ka wariyey annahu rasuulku kaana inuu ahaa idaa qaama marka uu u istaago ila salaati salaada qaala mid yidhaahda cali bn abi daalib wuxuu rasuulka ka wariyey annahu rasuulka kaana inuu ahaa idaa qaama marka u istaaga ilaa salaati salaada qaala mid yidhaah wajahtu waxaan ula qastay wejiya aniga cibaadadayda iyo wejigayga liladii allihii fadara abuuris bilaabay asamaawaati xidharyaalka walarda dhulka ilaaha toddobada samo iyo toddobada dhul ayagoon wax jira ahayn wax looga qiyaasto ka horreeyeyna jirin allihii abuuray allahaasaan cibaadadayda ula qasday cid kale dan ugama lihi waxna ugama rabo wajahtu waa ula qastay wejiyi aniga wejigaygii cibaadadayda liladii allihii fadara abuuris bilaabay asamaawaati ciraryaalka waalarda dhulka xaniifan xaalo aan ahay mid ka leexday shirkiga iyo diinaha baadilka dhammaantood wamaa ana aniga ka mid maahin min almushrikiina kuwa ilaahay u shariig yeela jumlatan wa tafsiilan ka mid maahin kuma jiro inna salaatii salaadayda aan tukana wa nusukii gowracayga wa maxyaaya noloshayda iyo wa mamaatii geeridaydu lilaahi allahay u sugnaadeen aniga waxaan u tukanaa allah haddaan xoolo qala ilaahay baan ku weynaynaa cid kale wax uma qalo noloshayda iyo geeridayda axadka maamulaana waa asaga saacadduu doono i noolayn saacadduu doonana idilay ina salaatii salaadayda wa nusukii gowracayga wa maxyaaya noloshayda wa mamaatii geeridaydu lilaahi allahay u sugnaadeen allahaasoo rabbialcaalamiina caalamyaalka dhammaan asagu milkiyey maamula abuurayna rabbi waa khaaliq rabbi macnaheedu waa maalig rabbi macnaheedu waa midka wax maamula allahaasoo rabbialcaalamiin caalamkao dhan asagu milkiyey abuuray ee maamula laa shariika mid wax la wadaagaa lahu alla uma sugnaan keligiis ayaa salaada iskale cid shirka kula ma jirto oo aan u tukado keligiisan gowraca u qala cid shirka kula ah oo wax loo qalaa ma jiro haddaan noolahay noloshayda asagaa maamulo cid kale ima noolayn geeridayda cid kale ima dilaydo allah waxaasoona iskale shariik ma jiro ilaahay wax la maamula wa bidaalika tawxiidkaas in ilaahay keligiis u tukado keligiis wax u qalo geeridayda noloshayda keligiis u maamulo wa bidaalika tawxiidkaas a ah umirtu aniga lay amr tawxiidkaas ilaah u kala yeel wax walba wa ana anigana min almuslimiina dadka ilahay u hoggaansanaan ka mid ah allaahumma markaasuu ilaahay aad u baryay nabiga sala allahu calayh wasalam allaahumma yaa allah anta adiga almeliku boqorka wax maamulaad allaahumma yaa allah allah anta adiga almeliku boqorka wax maamulaad tahay laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maahane wax alla waxa kale addoommadu caabudaan gardaray u caabudayaan axad xaq lagu caabudo adaa ka jira anta adiga almeliku boqorka koonka maamulaad tahay laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maahane anta adiga rabbi khaaliqi io abuurayaad tahay wa ana anigana cabduka addoonkaagiiyaan ahay dalamtu nafsii ilaahu nafsadeydaan dulmiyey wactaraftu bidembii dembigaygana waa qiftay faqfir lii allow ii dhaaf dunuubii dembiyaalkayga jamiican dhammaan xaalayihiin innahu shaaniye laa yakfiru ma dhaafo addunuuba dembiyaalka ilaa anta adiga maahan nebi moxamed sala allahu calay wasalam oo macsuum ah dembigiis hore la dhaafay kiisii dambe la dhaafay wuxuu leeyahay dalamtu nafsii wactaraftu bidembi ilaahayow naftaydaan dulmiyo daalimaana ilaahayow waa qirtay dunuubteeda alla ii dhaaf xad kalma dhaafin nabiyullaahi yuunis ibnu matana muxuu yidhi laa ilaaha anta subxaanaka innii kuntu min aaalimiin axad xaq lagu caabudaa ma jiro adiga maahane ceeb iyo nuqsaanaad ka fog tahay ilaahu daalimiintan ku jira ii dhaaf nabiyullaahi aadam muxuu yidhi iyo xawaa rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunana min alkhaasiriin ilaahu nafteennaan dulminay dadaan adigu noo naxariisanoo noo dhaafin waa khasaarayna abubakar sidiiqoo dhulka korkiisa wax ku istaaga u fadli badan bacda nebiy nabiyaalka inta aan ahayn aa nabiga u yimid markaasuu wuxuu yidhi rasuulka allow ii door duca aan ku ducaysto markaasaad wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaa allahuma innii dalamtu nafsi dulman kaiira ilaahu naftayda waa dulmiyey dulmi fara badan walaa yakfir dunuuba ilaa anta dembina ma dhaafo axad aan adiga ahayn faqfir lii dembi ilaw dembiga ii dhaaf ah, faqfir lii marka qofka muuminka ilaahay rumaysan waa in uu yidhaahdo anugu ilaahayow daalimaan ahay waa dulmiye naftayda sababtoo a ah dembigan ka shaqayn dembiguna wuxuu gubaa naftayda adduunka ciqaab ka yimaada dhammaan abaaraha dhaca colaadaha dhaca cudurka dhaca culaysyada imaana dhammaan waa dembi aan shaqayna nafteenna marka shar annagaa ku ah, ah saas daraaddeeda wax ilaahay aad ka magan gashaa waa naftaada horta kaasaa kugu dara dhammaan masaa'ibka dhaca waa dunuub annagu aan shaqaysan wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir weliba qayb badana alla noo cafi ilaa wuxuu leeya haddaan idiin qabalaha waxaad ka shaqaynaydaan quraanta dhulka kuma socoteen iska daa qof kale idinka inta dhammaataanaad dunuubtiinna baaskeeda iyo xumaanteeda xayawaanka kalea ku baabi'i lahaa iska daa marka qofka waa inuu dareemaa baaska adduunyada qabriga iyo qiyaamaha shar kama jirto ilaa dembigaaga maaha wax alla waxaa kugu dhaca waa dunuubtaada qayb badan yarxamuka allah qayb haya oo kuu naxariistay marka waa inaad u calaacashoo tiraa ilaahay daalimaanah laakiin haddaas tidhahdo qof toosanaan shantayda waqti waa tukadaa alla waan shanta laftirkeeda lagugu xisaabin haddii shanta laftirkeeda rabbi kugu xisaabiyo maxaa ka imaan doona salaada miyaad saxda ayada laftirkeedaa nuqsaan ku jirta oo la hubaa in salaadaada nuqsaan ku jirta iska daa waxaa kaloo waajibaad aad ka tagtay waxa aad muxaramaad ku dhacday waxa afkaaga ka dhacay waxa qalbigaaga ku jira iska da marka mar walba addoonku laba shay waa inuu isku daraa dadaal iyo inuu ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala u qirto dacfigiisa iyo qaladkiisa oo uu ilaahi iska baryo labada inuu isku darsado wey nabigu markaa sidaanu noo tababara annaga wuxuu dhihi jiray markaa dalamtu nafsi ilaahu nafsadaydaan dulmiyey wactaraftu bidembii ilaahu dunub dembigaygaan qirtay fakfir li alla wii dhaaf dunuubi dembiyaalkayga jamiican dhammaan xalay yihiin innahu shaaniye laa yakfiru dunuuba dembiyaal ma dhaafo ilaa anta adiga maan axad kaloo kuu dhaafi kara ma jiro waahdini allow igu toosi liaxsani اlakhlaaqi akhlaaqda kan ugu wanaagsan alla igu toosi ugu hanuuni laa yahdi kuma hanuuni karo dadka liaxsaniha akhlaaqda kan ugu wanaagsan ilaa anta adiga maahan salaad kas markuu salaada tukan saasuu ku bilaabay ilaahu akhlaaqda wanaagsan igu toosi ilaahu akhlaaqda xuna iga leeh saasuu dhihi jiri waadini allow igu hanuuni liaxsani اlakhlaaqi akhlaaqda iyo dhaqamada kan ugu wanaagsan laa yahdi kuma hanuuniyo liaxsanihaa akhlaaqda kan ugu wanaagsan ilaa anta adiga maahane wasrif canii allow iga leexi sayi'ahaa akhlaaqda midkeeda xun laa yasrifu kama leexi karo canii xaggayga sayi'ahaa akhlaaqda midkeeda xun ilaa anta adiga unbaa iga leei kara axad kaloo iga leei kara ma jiro alxadiiu xadiiku waa dheeryahe dhammaystiro ka raasa kutubtu ku yaallo uma qaala raawi wuxuu yidhi bacdahu kaana rasuulullah rasuulka alle wuxuu ahaa sala اllahu calayh wasalam idaa staftaxa salaata salaadda furfurto kabara allahu akbaruu dhihi jiray uma qaala markaasuu dhihi jiray wajahtu wajiya kadibay ka dambayday salaadda marku allahu akbar yidhaah uu ku xiji wa qaala wuxuuna yidhi wa ana walu lmuslimiina saasuu dhihi jiray wa ana awl muslim wa ana min almuslimiina meel xadiidka meesha uga jirtay haadaa midkaanu ducaau waa duco ducadaasoo minhu nabiga xaggiisa ka ahaatay sala allahu calayh wasalam liyu'adibahu si nabiga uu u edbiyo rabbuhu rabbigiis oo wayahdiyahu uu ugu hanuuniyo liaxsani alakhlaaqi akhlaaqda kan ugu wanaagsan arintan waa duco nabigaa ku ducaysay sala allahu calayh wasalam si ilaahay nabiga ugu eedbiyo uguna hanuuniyo akhlaaqda kan ugu wanaagsan wa huwa nabiguna man qof weeye huwa asagu uu yahay huwa nabigu alladii waa midkii qaala llahu ilaah uu yidhi tacaala ilaa waa sarreeyahay low nabiga wa innaka adiga nabiga suubanow la calaa khuluqin dhaqan ayaad ku sugan tahay dhaqankoo cadiimin weyn haadihi aayaddaanu shahaadatun waa markhaati markhaatigoo minallahi alle xaggiisa ka ahday caza allaa qariba wajalla allaa weyn low nabigu u markhaati bal iskabadaaye macluumun waxaa la og yahay annahu nabiga shahida waxa uga markhaati kacay low nabiga bidaalika dhaqan wanaagga alacdaau cadowyaalkii gaalada ah ayda faqad kaanuu waxay ahaayeen gaaladii oo jaahiliinta ahaa nabiga kuwa ku naynaasa bisaadiqi اlamiin kii runta badnaa ee ammaanada badnaa cadowgiisa cadowgiisaa dhahaya iska daa qof kale cadowgiisaa lahaa asagoo nuucaas ah, ilaah u markhaati kacay cadowgiisa u markhaati kaceen haddana nabiga sal اllahu calيh wasalam wuxuu dhahay allow dhaqan ka wanaagsan igu hanuuni allow dhaqanka xun iga leeh haadaakanu ducaau waa ducadaasa minuu nabiga xaggiisa ka ahaaday sal اllahu calayh wasalam muxuu u ducaysanaa liyu'adibahu nabiga inuu edbiyo rabbuhu rabbigiis wayahdiyahu nabiga inuu ku hanuuniyo rabbi liaxsani اlakhlaaqi akhlaaqda kan ugu wanaagsan wa huwa nabiguna man qofay hu isagu uu yahay qofkuu yahay uu yahay huwa nabigu alladii waa midkii qaala allahu ilaahay uu yidhi tacala ila waa saraylow nabiga wa innaka adiga nabiga subana lacalaa dhaqan ayaad ku sugan tahay dhaqankoo cadiimin weyn haadii tanu shaadatun waa markhaati markhaatigoo min allahi alla xaggiisa ka ahaaday caza allaa qaaliba wajalla allaa weyn low nabigu u markhaati kacay bal iskabadaaya macluumun waxaa la og yahay annahu nabiga shahiidda waxaa u markhaati kacay low nabiga bidaalika dhaqan wanaagga waxaa uga markhaati kacay alacdaw cadowyaalkii ayadda noqoshee faqad kaanuu gaala waxay ahaayeen yulaqibuuna nabiga kuwa ku naynaasoo ku magacaaba bisaadiqi runlowgii alamiini ee ammaanada badnaayo aaminka ahaa wallahu subxaana wa tacala aclam sal allah wslam wbaaraka calaa nabiyina muxamed